بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت طابع متم ما سبق بواسمه أو واسم ما به اعتلق وليعضى في التعريف والتنكير ما لما تلاك مرر بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا ونعت بمشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنتصب ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت معمولي وحيدي معنا وعامل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وغتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت واقضع واسمعين يكن معينا بدونها أو بعضها اقضع معلنا وارفع وانسب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا ليظهر وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل النعت هذا محله يطبع waxaa raacayaa في الإعراab إعraab waxaa ka raaci icraabkii ee alasbaa asbaa waxaa raaci asbaadii alwala ee horraysay nactun iyo wa tawkiidun iyo wa cadfun iyo wa badalun halkani musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu ka bilaabayaa tawaabicda tawaabic waxaa la yidhaahdaa kelimaad icraab uusan taabanaynin ilaa calaa ariiqi tabciya ligayriha kelimooyin kayrkood inay raacaan mooye si kale icraab uusan ku taabanaynin tawaabicdaasi waa afar ama waa shan cadafka haddii la isku daro afar weeye haddii la kala qaadanayo shan bay noqonayaan musanifka afar ayuu haddeer ka tiriyey laakiin tadwiib ahaan shan ayuu ka dhigi doonaa shantaasina waa nacti iyo towkiid iyo bayaan cadfunasaq iyo bedel cadafka haddii la isku darana waxay isla noqonayaan afar oo cadafka hal meel laga soo qaado tawaabicdani haddii ay isu yimaadaanoo in dhammaan la sheego la doono waxaa asala nacti in loo hormariyo bayaan lagu xijiyo tawkiid lagu xijiyo cadfu nasakh lagu xijiyo bedel loo dembiiso sidaa inay ahayd aan maray ina tawaabica in jaaءat biajmaciha warumta taxwii min atartiibi maa nuqila ancad fancad wabayin fancad wabayin ancadhuma bayin wabdilanna wajibbaytidaasaa jira lagu jamcinay waa halmaamsanahay tawaabicdaasi musanifka sida tilmaamtiisaba ka muuqata taabica in la hormariyo matbuuciisa laga hormariyaa wax bannaan ma aha jumhuuru naxwiyiin waddadaasay wadaan qaar yara waxay leeyihiin cadfunasaqa ayaa la ogol yahay haddii uun dan ay keento in la hormarin karo laakiin sida raajixa ah tawaabicda waa inay dambeeyaan altaabicu taabicun hataa qaacido usuuliyaa wey taabica waa ama fikiyaa taabica waa taabic yacnii ma'muumka iyo imaamka ma'muumka waa taabic imaamkana waa matbuuc taabicu waa inuu dambeeya imaamku waa inuu ma'muumku waa inuu dambeeyaayo hadduu horbaro salaaddaa ka buri waayo altaabicu taabic waxa la yidhaahdo weeyaan tawaabicda naxwadana waa sidoo kale yatbacu waxa raaci fi licraabi icraab waxaa ka raaci alasmaa asmaadii alwala ee hore nactu nacti ayaa raaci wa tawkiidun tawkiidna wuu raaci wa cadfun cadaf oo laba qeybena wuu raaci wa badelun badelna wuu raaci fanactu nactiga taabicun taabic weeye taabica oo mutimun dhammaystiraya maa shay sabaqa hormaray biwasmihi bibayaani wasmihi kaa hormare sifadiisa caddaynteeda ayuu ku taamyeeli ow wasmi maa ama shay tilmaantiisa caddayntii ictalaqa ku xidhnaaday yacnii nacti ayuu baabaystay tawaabicda afar inay yihiin markii uu kuu sheegay kadib ayaa wuxuu doonayaa baabkii u baabaystay inuu ka hadlo nacti weeye nacti maxaa la yidhaahdaa nacti waxaa la yidhaahdaa awalan waa taabic taabic haddii la yidhahdo tawaabicdoo idil ayaa soo gudageli ila tawaabicdoo idil waa wada tawaabice taabicaasi wuxuu dhammaystirayaa matbuuciisa wuxuuna ku dhammaystiri sifo uu leeyahay ama sifo mid ku xihan uu leeyahu caddayni taabica wuxuu dhammaystiri matbuuciisa markii la yidhaahdo cafunasaqa iyo bedelka ayaa bixi oo bedelka iyo cadfunasaqa matbuuca ma taam yeelaane iyagaa maqsuudun bidaata waayahay waxaa soo harayaa bayaan iyo tawkiid ayaa soo haray oo bayaanka iyo tawkiidka matbuuca ayay dhammaystiraan kuwaana waxay ku baxayaan tilmaan matbuuca uu leeyahay ayuu nactiga caddayni ama matbuuca mid ku xidhan tilmaan uu leeyahay ayuu caddayni oo haddii aad tiro jaءa zaydun alcaaqilu zaydka matbuuca ah caaqil ayaa caddaynaya wuxuuna ku caddayni tilmaan zaydka uu leeyahay oo caqli ayuu caddaynaya waxaa lamida ah mid ku xidhan nactigii sababiga ahaa wey mid ku xidhan tilmaan u leeyahay haddii uu caddaeyo oo jaaa zaydun alcaaqilatu ummuhu alcaaqilatu sifadani zayd bay caddayni oo matbuuca ah. waxayna ku caddayni zaydka tilmaan u leeyahay ma hayse waxay ku haysaa zaydka mid ku xidhan oo hooyada ah tilmaan ay leedahay oo caqliga ah waayahay sidaana waxaa ku baxayaa tawkiidka iyo bayaanka oo bayaanka iyo tawkiidka ayagoo caddaynaya matbuucooda ee sifo ku sugan matbuuca caddayntiisa kuma caddaynaya kuma kaamil yeelayaan ee waxay ku kaamil yeelayaan matbuuca shay ka waadixsan ayay sheegayaan yacnii taabica wuxuu wataa matbuucii la soo sheegay say ka cad oo ka waadixsan oo ka bayaansan oo markaan idhaahdo ja'a zaydun akuuka zaydun iyo akuukada macrifo ahaan iyo ruuxa aad u sheegi maadaama akuukada uu fahmi og yahay akuukadani wuxuu ku caddeeyey zayd bayaan haddii aad ku wada weeye zaydka mid ka caddaan badan ayaad sheegtay oo akuukada ah tawkiidkana waa la mid jaaa zaydu nafsuhu marka tawaabicdii oo idil ayaa halkaa ku baxaya nactiga labadiisii qaybna halkaas ay soo wada oo nactigii sababigaha iyo xaqiiqigii labadaba fanactu nactiga taabicun taabic weeye taabica oo mutimun dhammaystirayo maa matbuuc ayuu dhammaystiri sabaqa hormaray biwasmihi bibayaani wasmihi wasmihi bimacnaa u jeedaa biwasmihi bibayaani wasmihi calaamada matbuuca uu leeyahay caddaynteeda ayuu ku dhammaystiri oo wasmi maa ama shay calaamadiisa caddaynteeduu ku dhammaystiri ictalaqa maaga xidhnaaday bihi matbuuca ku xidhnaaday wlyucda fi tacriifi wtankiiri ma lima talaa kamrun biqowmin kurama wahwa lada tawxiidi wtadkiiri ow siwaahumaa kalficli faqfu maa qafow walyucda ha la siiyo nactiga fi tacriifi macrifanimada fi tacriifi min atacriifi tacriif macrifanimo xaggeeda xaal uu ka ahaaday iyo watankiiri nakiranimo xaggeeda xaal uu ka ahaaday maa shay ha la siiyo istaqara u sugnaaday limaa shayga talaa raacaya wadalika ka muruur mar weeye biqowmin qola soomar qolada oo kuramaa sharaf leh wa huwa nactiga kalficli ficli ayuu la mid yahay lada towxiidi mufradnimada agteeda iyo watadkiiri mudakarnimada agteeda ficli ayuu la mid yahay ow siwaahumaa labadaa waxa ka soo haray ee faqfuraa camaa waxa qafow naxwiyiinta ay raaceen halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi taabica nactiga ah matbuuciisa mancuudka ameekha ah arrimoodu ka raaca nactiga laba uu kala qaada xaqiiqi iyo sababi xaqiiqii haddii uu yahay nactiga mancuudkiisa toban xaggooduu afar ka raacay haddii uu sababi yahayna afar ag shan xaggooduu laba ka raacay waa yahay xaqiiqii haddii uu yahay nactiga mancuudkiisa wuxuu ka raacay toban xaggooda afar toban xaggooduu afar ka raaci waxaa loo jeedaa mancuudka afar arrimood ayaa ku sugan afarta arrimood ee ku sugan mancuudkana toban arrimood ayay ka mid yihiin afartaa ku sugan oo nactiga raacay miaal mancuudka saddexda awjuhulicraab mid ayaa ku sugan waa marfuuc ama waa mansuub ama waa majruub mancuudka ifraad iyo mufradnimo iyo taniyadnimo iyo jamacnimona mid ayaa ku sugan mancuudka macrifanimo iyo nakiranimo mid ayaa ku sugan mancuudka mudakarnimo iyo mu'anasnimo mid ayaa ku sugan afartani oo tobankaa ka mid a ilaa deer waxaan tidhina toban weeye ifraad iyoifraad iyo eh, taniye eh, iyo jamac tadkiir iyo ta'niif tankiir iyo tacriif rafca iyo nasbo iyo jar tobankaasi afar ka mida ayaa ku sugan mancuudka afar wax ka badan inay ku sugnaataa wax dhici kara maaha wax ka yar inay ku sugnaatana wax dhici kara maaha saddexda owjuhulicraab mid ka mida ah inuu ku sugnaadaa laazim weeye midnaba inuusan ku sugnayn wax dhici kara maahan laba owjuhulicraab hal mar inay ku wada marfuuc mansuub inuu wada yahay hal mar ismiga ma dhici karta may ma dhici karto waa yahay sidoo kale macrifanimo iyo nakiranimona mid unbaa ku sugan labadaba inay ka wada maqan yihiin wax dhici kara maaha inay hal mar ku wada sugan yihiinna ma dhici karto mudakarnimo iyo mu'anasnimaa lamida ah, ifraad iyo taniye iyo jabac ayaa lamida ah. waaya nactiga xaqiiqiga ah mancuudkiisa afartaa mancuudka uu ku sugan yahuu raacay oo nacti xaqiiqi horta waxaa la yidhaahdaa nacti xaqiiqi waxaa la yidhaahdaa nactiga waa inuu rafciyaa damiir u noqonaya mancuudku damiir mustatir ah isla markaana mancuudka u noqonayo waa inuu rafciyaa nactiga ayaa xaqiiqi la yidhahdaa xaqiiqina waxaa loo leeyahay nactigan macnaha tilmaanta ahee laga fahmayo mancuudka iskale oo haddaan idhahdo jaaa zaydun alcaaqilu alcaaqilu nactigani caqliga laga fahmayaa zayd ayaa iskale xaqiiqiga ayaa la yidhahdaa nactigaa mancuudkiisana afartaa ayuu ka raacay nactiga haddii uu sababi yahay sababina waxaa la yidhaahdaa nactiga inuu rafciyo ismi daahir ah oo damiirka mancuudka loo idaafeeyey ama damiir barizon mancuudka u noqonaynin labadaa midun waa inuu rafciyaa nactiga waa inuu rafciyaa ismi aahira oo damiirkii loo idaafeeyey sida jaءa zaydun alcaaqilatu ummuhu ama wuxuu rafciyey damiir baaris ah baarisman haddii la yidhaahdo mutasil ma noqonayo waayo wasfi damiir laguma daba dhejiyo weligii ilaa mustatir inuu yahay mooye damiir baarisuu rafcinayaa mancuudka meelaan ahayn ayuuna u noqonayaa damiirkaasi labadaa jeerna nactiga sababi ayaa la yidhaahdaa sababina waxaa loo leeyahay tilmaanta nactiga laga fahmaya mancuudka male kan uu rafcinayaa iskale kaa uu rafcinayo iyo mancuudkana way isku yihiin oo damiirkana isku xihaya jaaa zaydun alcaaqilatu ummuhu ee caaqilatu wasfiga laga fahmayo oo ah caqliga hooyadaa iskale waa marfuucii caaqiladi ummadan iyo zaydkiina damiirkaa isku xihaya sababibaa la yidhaahdaa nactigaasi nactigaa sababiga mancuudkiisa shan xaggoodu laba ka raacaya shan xaggooda ayuu laba ka raacay saddexda awjuhulicraab mid waa inuu ka raaca kuma garab mari karayo macrifanimo iyo nakiranimona kuma garab mari karayo mid waa inuu ka raaca shantaa waa inuu labadaa ka raaca waa laazim shantiisoo hadhaa timid waa ifraad iyo taniye iyo jamac iyo tadkiir iyo ta'niis waxaa loola dhaqmi buu yidhi musanifka raxmat ullaahi calayhi sida ficli oo kale oo nactiga meesha u yaallaa haddii ficli la dhigi lahaa ficligaasi taniye iyo jamc ma ka suuroobi lahayd ficli ma la taniyaa ma la jamciyaa may ficli lamana taniya lana jamciyo nactiga sababiga ina la taniyayn maayo la jamcin maayo ifraad ayaa loo laazimi waayahay ficli tadkiir iyo ta'niid yuu kaga daydaa marfuuciisuu kaga daydaa ficli wax ka hormaree danka male marfuuciisa mustatir damiir ha noqdo ismi daahira ha noqdo marfuuciisu kaga daydaa marfuuciisu kaga daydaa tadkiir iyo tanii nactigan sababiga ah marfuuciisu kaga dayanaya tadkiir iyo tanii oo jaaa zaydu alcaaqilatu taada maxaan u gelinay ummuhu ayaa mu'anaa waxaa la mid ah jaa'at hindun alcaaqilu abuuha haddii la dhihi lahaa alcaaqilu hinduna hindunoo nacti ka yahay alcaaqilatuna lama dhihin alcaaqilu tadii waa laga daayey waayo abuuhaada uu rafcinayo iyuu kaga dayanayaa mudakarnimada horta xukunka waa sidaa sidaa markaad u fahamto musanifka raxmat ullaahi calayhi wuxuu u sheegay shantii nactiga mancuudkiisa laazim ay ahayd inuu ka raaco hadduu xaqiiqi yahay iyo hadduu sababi yahayba shantaasuu soo hormariyey macrifanimo iyo nakiranimo halkuu ku sheegay yatbacu fi licraabi alasmaa alwalla wuxuu ku soo sheegay icraabki oo saddexda wawjuhulicraab macrifanimo iyo nakiranima nactiga mancuudkiisa kuma garabmari karo waa inuu ku raaca waa laazim waa yahay shantii kalaa timid sida sida ficli oo kale ola dhaqan buu yidha nactiga ficliga hadduu damiir mustatir ee rafcinaya mudakernimo iyo mu'anasnimo iyo waxaasi wuxuu kaga dayanayaa marfuuciisa yani damiirka mustatirkee u noqonayo ismiga ka hor uu kaga dayan lahaa ismi daahire hadduu rafciyana ismigaa daahirkuu rafcinayuu kaga dayanayaa sida ayuu u sheegaya lakiin ujeeddadiisa waa sida intaa markaa sidaa u fahamto waxaa jira nactiga mancuudkiisa axwaal uu garab marayo weliba nactiga isagoo xaqiiqi wa sababi ahayn ayaa waxaa dhici kartaa fii bacdi alaxyaan nactiga mancuudkiisa inuu ku garab maro mufradnimo tasniyanimo jamacnimo mudakarnimo muanasnimo inuu ku garabaro waa dhici karta fii bacdi alayaan saddexda owjuhulicraab iyo macrifanimo iyo nakiranimo weligeed kuma garabmarayo laakiin shantan kale inuu ku garabmaraa dhici kartaa isagooba aqiiqi nactiguba xaqiiqi uu yahay shan jeer ayuu garab shantaa jeer afar jeer oo ka mida inuu garab waa laazim hal marna jaaza wajaaza wey afarta jeeroo waajibkaa inuu garab kow nactiga ismu tafdiil haddii uu noqdo ismu tafdiilkaasina mujaraduu yahay aliyo idaafo ma wato ama nakiraa loo idaafiyey waayo waxaan ismu tafdiil ku soo marnay wain lmankuurin yudaf ow jurida ulzima tadkiira waan yuwaxada ismu tafdiilka mar hadduu mujarad yahay oo al iyo idaafo midana usan wadanin ama nakira loo idaafeeyo ee mufradnimo iyo mudakarnimaa loo laasimaya mancuudka mawsuufkiisa wuxuu doonaa ha noqdo mudakar ha noqdo muana ha noqdo taniya ha noqdo ja fari male waa garamarayaa laazim waay waxaa kaloo nactiga mancuudkii uu garamari laazimnimo awsaaf musanifka wuxuu keeni doonaa baabu taanii insha allahu tacaala aan ku arki doon awsaaf shan ah oo weligood ee mawsuufkooda mu'anasnimada aan kaga dayanin weligeed mudakarnimaaba loo laazimaa calaamatu ta'niid in la geliyaana ayaan bannaanayn waxaa ka mid ah amilaة mubaalidihi calaa wasni facuulku yimid sabuur iyo wixii la mid ah imra'atun sabuuru waxaa ka mid ah faciil oo bimacnaa mafcuula naxwu fataatin oo fatan kaxiilin waa kii lahayna mad markaana inuu garamaraa waa laazim nactiga mancuudkiisa uu garamaro waa haddii sifa weligeedba ifraad iyo tadkiir loo laazimo haddii ay tahay sifadu waa xaalad labaad xaalad saddexaadoo inuu garab maraa ay laazim tahay nactiga mancuudkii musanifkaa soo wadaaye nactigu hadduu masder noqdo masder inuu nacti noqdaa qiyaas ma aha laakiin haddayba dhacduu nacti noqdo weligii ifraad iyo tadkiir ayaa loo laazimay asna waa xaalad saddexaadoo loo laazimayo muxuu ahaa xaalad afraad waa nactiga sababiga ah nactiga sababiga hadalkii aan sheegaynay isna waa laazimnimo inuu garab maro afartaa arrimood waxaa lagu shanaynayaa mancuudka ismiga mancuudka noqonayo jamc mudakar hayruulcaaqil hadduu noqdo ismiga mancuudka ah ayaa wuxuu noqday jamca mudakar ah sida amwaal oo kale mudakarkaana hayruulcaaqil ah nactigiisa afar arrimood ayaa ku bannaan nactiga aad ka nactiyayso afar arrimood ayaa ku bannaan mufrada mu'anasa inaad sideeda u nactiyaysa waa bannaan tahay jamac muana sidiisa inaad u nactiyaysaa bannaan oo jamc muana saalim jamc muana oo jamcu tagsiira inaad ka dhigtaa bannaan jamcu tagsiir mudakar inaad ka dhigto afartaa arrin oo ayaa bannaan toban bayd ayaa lagu jamciyaa arrinkaa yani <laughs> jamc mudakar hayrulcaaqil ee mancuudka haddii uu noqdo afarta weju ku garabmarayo yani afarta wejay ku bannaan nactiga toban beedaa lagu jamciyaa waa soo qoray tobanka beyd marka idinkaa qoran doonaa laakiin lafdigii aan tirin ayaan ahrinaya jamculmudakari mima laysa yacqilu fii nucuutihi fi lisaani alkhaalis alcarabi yajuusu saaxi wujuuhin kulluhaa sumicat wa kullu wajhin lahu maylun ilaa sababin fain nadarta ilaa lafdin jamacta idan jamca almudakari yaada alfadli waalaadabi waliljamaacati in raacayta ji'ta bihi kamaa yaji'u maca alunhaa bilaa cajabin fa nucitat amwaalukum waatat macduudatun bacda ayaamin walam yucabin wain tucaamilhu kaljamci lmu'anasi laa yakhfaaka maa xukmuhu in kunta hayra gabi fajmac calaa fuclayaati in aradta wain turid calaa fucali ya caaliya rutabi eh, eh. kala dhuntayba fajmac calaa fuclayaati in aradta wain turid calaa fucalin ya caaliya rutabi ومن هنا فعل المعدول جيء به نعتا للفظة أيام بلا ريب وجمع معدودة بالتاء جيء به nactan lahaa waaridan fii ashrafi اlkutubi wاlxaalu kaالnacti wاlأkhbaaru milهuma faxfad walaa tactamid yaada calى اlkutubi toonbay lafdigoodaan macnaynaya jamculmudakari mudakari jamici mima laysa yacqilu midaan caqli lahayn xaggii xaal uu ka ahaaday fii nucuutihi nactiyaalihiisa dhexdooda ayuu ku sugnaaday fi lisaani carab dhexdii ayuu ugu sugnaaday luga dhexdeeda alkhaalisi ee baraxa ah ee alcarabiya ee carabiga ahaa yajuusu waxaa ku bannaan saaxi saaxibkayow wujuuhun wejiyaalo kulluhaa oo wujuuhdaa dhammaan sumicat waa la maqlay wa kullu wejhin wej kastana lahu wejka waxaa u sugan maylun leexad ilaa sababin sabab loo leexday yacnii sabab baa keenay in sidaa loo isticmaalo fain nadarta haddii aad eegto ilaa lafdin lafdigan jamcnimadiisa haddii aad eegto jamacta waad jamcini idan wakhtiga jamcalmudakari mudakar jamci ayaad ku jamcini jamcumudakaro jamcu tagsiir u jeedaa yaadalfadli waaladabi fadliga iyo adabta ninka u saaxiibka ahu walilجamaacati in raacayta jamaac oo muanate eh haddaad eegto jamcani jamaaca ahaan haddaad u eegto ji'ta bihi nactigii waad la imaani kamaa yeji'u sida uu u yimaado maca alunha nactiga unha haddii laga nactiyaynayo siduu u imaan jiray bilaa cajabin la yaab la'aan fabilatii nucitat fabilatii lafdiga allatii a nucitat waa la nactiyeeyey amwaalukum ayaa lagu nactiyeeyey amwaalukum latii jacala allaahu lakum qiyaama amwaalu waa jamc mudakar isla markaa hayru allatiyo mufradeena waa lagu nactiyeeyey fa bilatii lafdiga allatiya nucitat waxaa lagu nactiyeeyey amwaalukum wa atat macduudatun macduudo oo mufradeena way timid bacda ayaamin bacda ayaam ayay timid yacni ayaaman macduuda qur-aanka waa ku jirtaa waayahay weliba suurat lbaqara jusga hore dhexdiisa way ku jirta soo maahi waayahay xisbigii muxuu ahaa afatamacuunaha xisbigaas bilowgiisay ku jirtaa waayahay fabe waatat macduudatun way timid bacda ayaamin walam yucab labana ceebaynin wain tucaamilhu jamci haddaad ula dhaqanto kaljamci lmu'anasi jamca mu'anasay sidiisa haddaad ula dhaqantana laa yakhfaaka kaama qarsoonan maa xukmuhu xukumkiisa waxa uu yahay in kunta hayra habi haddaadan doqon ahayn waay fajmac marka jamca mu'anas markaad ula dhaqmi laba wej ayaa kuu bannaan jamc mu'anasu saalimka dhignactiga ama jamcu tagsiir muanaa fajmac ku jamci calaa fuclayaatin fuclayaad ku jamci oo afcal muanakiisi waaye yaa fucalku imaan jiray jamciina fuclaabu ku imaan jiray fuclaadi fuclayaad dheh fajmac ku jamci calaa fuclayaatin fuclayaad ku jamci in aradta waa haddii aad doontee wain turid haddii aad doonina calaa fucalin ku jamci yaa caliya rutabi kii darajada sarreeyeyo wamin hunaa sidaa darteeda ayuu fucalu fucalihii almacduulu la soo cadliyey jia waa lala yimid bihi fucal ayaa lala yimid nactan xaal uu nacti u yahay lilafdati ayaamin ayaam lafdigiisuu nacti u yahay yacnii fucal ayaamin ukhar buu u jeedaa fucal ayaa lala yimid oo jamcu tagsiir ah iyadoo ayaam uu nacti ah. almacduulu la soo cadliyey jiia bihi waa lala yimid nactan xal uu nacti u yahay lilafdati ayaamin bilaa riyabin shaki la'aan wa jamcu macduudatin macduudo bitaain lagu jamciyo macduudaatin la yidhaahdaana jiia bihi waa lala yimid nactan xaal uu nacti u yahay lahaa ayaam uu nacti u yahay ayaaman macduudaatin la yidhaahdo waaridan xaal uu yahay mid ku arooray fii ashrafi lkutubi kutubta kii ugu sharafta badanaa qur'aanka uu hayu ku arooray walxaalu nactigaan kuu sheegaye walxaalu xaaladana ka nacti nactiguu la mid yahay xaalo haddii aad ka dhigina waa lamid sidaa ayaad yeeli walakhbaaru khabaradana miluhumaa iyaguu la mid yahay faxfad intaa xifdiyo walaa tactamidha cuskanin yaadaa ninkanow cala kutubi kutubta warkooda ha dhegaysanin waay intaan ku dhegi <laughs> waayahay walyucdaha la siiyo fi tacriifi macrifanimada iyo watankiiri nakiranimada dhexdeeda maa shaygii istaqara u sugnaaday lima fi tacriifi fiida waa bimacnaa min jaramajruurkana waa xaalo oo maaduu xaalo ka yahay walyucطa ha la siiyo fi tacriifi min atacriifi tacriif xaggii xaal uu ka ahaaday iyo wa tankiiri nakiranimo xaggeeda xaal uu ka ahaaday maa shay ha la siiyo isbaqaba u sugnaaday limaa shayga talaa nactiga uu raacayo nactiga muxuu raacayaa mancuudka waay mancuudka uu raacaya wixii uu haystay macrifanimo iyo nakiranimo ah nactiga ha la siiyo wadaalika kamruurun mar weeye biqowmin qolada oo kuramaa sharaf leh jarkuu ka raacay kuramaaa malaaynsarif wey fatxa lagu jaray nakiranimaduu ka raacay waka wahwa nactiga kalficli ficli ayuu la mid yahay lada tawxiidi mufradnimada iyo wa tadkiiri mudakarnimada agteeda iyo ow siwaahumaa labadaa waxaa ka soo haray ee faqfu raac maa waxa qafow naxwiyiinta ay raaceen raac walcat bimushtaqin ka sacbin wadarib wa kadaa wadi walmuntasil wancad ku nactiye bimushtaqin mushtaq ka sacbin iyo wadaribin weeye wa shibhihi mushtaq wax shabahaana ku nactiye kadaa iyo wadii iyo walmuntasib weeye waxaa nacti noqdaa mushtaq maadaama nactiga la doonayo tilmaam mancuudka ku sugan inuu ku caddeeyo ismiga nactiga noqonayaa waa inuu yahay ismi tilmaan tusi karayo wuxuuna tilmaan tusayaa xada iyo saaxibkiisa waa inuu eh, tusiyaa nactiga waa yahay haddaba waxaa nactil noqonaya awsaaftii aan soo marray ismi faacil ismi mafcuul amhilat lmubaalaqa sifa mushabaha ismu tafdiil qolyahaasaa nactil noqon waxaa kaloo nactil noqon karayaa buu yidhi musanifka raxmatullaahi calayhi ismi jaamid laakiin shabahay mushtaq ismigan waa jaamid macna ahaan ayuu mushtaq shabahayaa waxaa ka mida ah ismiga mawsuul oo isla markaana al wato ismi mawsuuloo al wato al hadduusan wadanin oo man iyo maa iyo ayun hadduu yahay weligood nacti ma noqdaan ismi mawsuuloo al wata ismulishaara nacti noqoni oo bimacnaa wasfi wata diidii bimacnaa saaxibka ahayd ayaa nacti noqoni ismiga yaa u nisbe la geliyey ra'aytu rajulan shaaficiyan aad leedahay ra'aytu rajulan rajulka oo shaaficiya shaaficiya yaa u nisbadani ayaa waxay ka dhigaysaa mushtaq ayay shabbahsiini oo sifa mushabbahay u yarekaysiini nacti iyo eh, waxaan ujeedaa wasfi iyo wasfi wixii shabaha ayaa nacti noqdaa intaas ujeedaa wancad ku nactiye bimushtaqin mushtaq ku nactiye ka sacbin waa sifadii mushabahada ahaydoo sacuuba faclu kutib wafaclun owla wa faciilun bifacl wakiilha wancad ku nactiye bimushtaqin ka sacbin kii adkaa weeye wadaribin kii afdheerooba weeye facila sifadeedii mushabahada ahayd weeyaanoo farixa farixan oo kale iyo wa wasfi mid shabahay mushtaq mid shabahay kadaa oo isbulishaare ah wadii oo bimacnaa saaxib ah, iyo walmuntasib kii nisbada noqonayey oo yaa nisbada loo dambaysiinay wanacatu bijumlatin munakaran fauciyat ma uciyatu khabaran wanacatu waxay ku nactiyeeyeen bijumlatin jumlo waxay ku nactiyeeyeen wanactu waxay nacti ka dhigeen bijumlatin jumlo munakaran isbila nakira ay ku nactiyeeyeen fauciyat waa la siiyey jumlada maa wixii uciyat la siiyey humaaga khabaran xalay khabar tahay wamnac diid hunaa halkani iqaaca daati alabi alab mid u saaxiibee dhicitaankeedii diid wainaatad haddii ay timaadana faadmir ilqowla qool xadafoo qari tusib xaqaba asiibiya halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmat ullaahi calayh waxyaabaha mushtaqa shabahaya mushtaqna aan ahayn isla markaana nacti noqon karaa jumla ka mid ah jumlada ismiye iyo ficliye midkay doontaa ha noqoto bishuruudin ayaa la shardinaya qolana miday kale ay ku darayaanoo afaray ka dhigayaan saddexdaa shardi saddexdaba matnigay saaran yihiin shardigoo hore mancuudka waa inuu nakiro yahay munakaranta wey saddex shardi ayaa loo shardinayaa shardiga hore mancuudka waa inuu nakiro yahay waa shardi shardi labaad jumladu waa inay khabariyo tahay oo macna alab waa inay khaali ka tahay inshaai waa inayan ahayn shardi labaad shardi saddexaad raabid waa inay wadato jumlada saddexdaa shardi matniguu saaray musanifku raxmatullaahi calayh shardi afraad ayay ku darayaanoo beydka ugu dambeeya baabka aan ku sheegi doonnaa in allahu tacaala beydka ugu dambeeya wuxuu sheegi doonaa nactiga iyo mancuudka midkii la gartaa in la xadfo mid kastoo la garanaya waa la xadfi karaya mancuudka haddii la xadfayo ismiga mancuudka noqonaya haddii la xadfayo shuruudda lagu xadfaya waxaa ka mid a nactiga waa inuusan jumlo ahayn oo nactigii oo jumlo ee mancuudkiisii lama xadfi karo ilaa mancuudka la xadfay ismi min lagu jaray ama fiil lagu jaray qayb ka mida ah inuu yahay mooye ismi min lagu jaray bacdu ismin majruurin bimin ow fii haddii uu noqdo mancuudka la xadfay he jumladii oo nacti ah shibul jumlana waa mide waa la xadfi karayaa mancuudka amaa mancuudka hadduusan ahayn ismi min lagu jiray ama fiil lagu jaray qayb ka mida ah, waa sheegi doonnaa insha allahu tacaala hadduusan ahayn jumlada nacti waxay u noqon kartaa oo keliya mancuudka marka uu sheegan yahay marka adigu afar saddex shardi ayaa muhima ah, shardigaa dambena wuuba soo socda saddexdaa shardi waxa weeye matniga saaran mancuudka waa inuu nakiro yahay jumlada waa inay raabid wadato jumlada waa inayan dalabiye ahay saddexdaa shardi ayaa la shardinaya waayahay jumlada haddii ay alabiye noqoto ka waran oo carab haddii la arko jumla alabiyo nacti ku wadaan alla ilahay jumla alabiye khabar nacti ma noqon kartee waxaa la qadarayaa buu yidhi musanifka qowl qoolkaasaa nacti noqoni jumladana qoolkaasay maquululqowl u noqoniyo macmuul ay u noqoni sida ayuu sheegay waxa baytu shaacir lagu arkay xataa idaa janna alaamu wakhtala jaauu bimadqin hal ra'aytan dibu qad xataa idaa janna alaamu qola uu marti uu ahaa ayuu ka sheeganayay mugdigii markuu madoobaaday oo wakhtalada madowgii iyo caddaankii isku darsamay jaau waxay la yimaadeen bimadqin baraxbay la yimaadeen barax bay banoo keeneen baraxa oo hal ra'aytadii buu qad maxalushaahidkii waaye hal ra'ayta weligaa ma aragtay adibu yey qaduu weligaa yey adig ma aragtay midabkiisa ha carrada u yaragya mahano caana sida carrada u egoo biyihii ay ka bateen ay noo keeneen saasuu u jeedaa marka hal ra'aytadibu waxaad moodaa jumlada hor waa jumla dalabiya oo istifaamiye wey nacti inay tahay ayayna u yar eg tahay walqoolu qadaro waxaad tidhaahdaa jaauu bimadqin madqiga oo maquulin fiihi loo dhahayo hal ra'ayta dibu qad ee hal ra'ayta dibu qad jumladaa dalabiyada ana waxay maquululqowl u tahay maquul oy naa'ibulfaacil u tahay sidaa yeel ayuu u waxaa qaaciide ah muhimna qaacida waa la soo qoray in la fahmo aljumalu bacda almacaarifi axwaalun wa bacda nakiraati awsaafun naxwiyiinta qaar badan ayaa sidaa u iطlaaqa juml ilaa waxaan soo marnay eh, xaalad markaan soo marayni wamawdica alxaali tajiiu jumla ka jaaa zaydu wahuwa naawin rexla eh, xaalada meeshii ay dhici lahayd jumlaa dhiciyo jumladaasa xaalad noqoni jumlada xaalada noqoni iyo jumlada nactiga noqoni farqiga u dhexeeya lagu kala saarayo jumlada nactiga noqoni mancuudka waa inuu nakiro yahay jumlada xaalada noqonina saaxibulxaalka waa inuu macrifo yahay saaxibulxaal macrifi waa noqon jire waa kaa soo marraye eh marka waxay yidhaahdaan aljumalu bacda almacaarifi axwaalun wa bacda nakiraati awsaafun jumlada macrifo gada haddii ay daba dhacdo xaalay noqoni nakira haddii ay daba dhacdona macrifay noqoni sidaana ilaaq ma aha waxaa ka fiican in la yidhaahdo aljumalu wa shibhuha bacda almacaarifi almaxdati axwaalun wa bacda nakiraati almaxdati awsaafun jumlada iyo shibhu ljumla darf iyo jaar iyo majruur ayaa la mid ah bacda almacaarif almaxdati macaarif macrifanimadeeda ay caddahay haddii ay daba dhacdo axwaalay noqonayaan wa bacda nakiraati almaxdati nakiro nakiranimadeeda ay caddahay haddii ay daba dhacaanna awsaafu wey waa waxaa jira marka wa bacda almacaarifi kanakirati wa bacda almacaarifi alatii kanakirati aw inakiraati alatii kalmacrifati taxtamiluhuma wax la yidhaahdo yacnii haddii ay daba dhacdo jumlada macrifa laakiin macrifadaasi macrifo maxdoe ma aha oo nakiray la mid tahay ama waa nakiro oo macrifo la mid ah haddii ay daba dhacdo xaalo iyo sifa midkaa doontaad ka dhigi karta waayahay yahay nakiro maxdo ah nakiro aan maxdo ahayn oo macrifo la mid ah iyo macrifo aan maxdo ahayn oo nakiro la mid ah maxaa loo jeedaa nakira macrifo lamid ee waxaa loo jeedaa oo nakiranimadeeda ayaan maxdo ahayn waxaa loo jeedaa nakiro la nactiyeeyey nakiro la nactiyeeyey ama nakiro la idaafeeyey takhsiis bay heli mar hadday takhsiis hayso macrifay ku soo dhowaani macrifo mar haddii ay ku soo dhowaato jumlada dabadcaday in la xaalayaa bannaan in la nactiyeeyaana waa bannaantay oo nakiranimadeeda loo eego waxaa jirtaa macrifo nakiro lamid ah waa ismiga macrifadee aljinsiya lagu macrifeeyey ismiga waa macrifa laakiin waxaa macrifaynayaa aljinsiya hee ashan jinsiyada ismiga way macrifaynaya laakiin xagga macnaha nakir ahaan weeyaanoo waxay tusay caamnimo mar hadday caamnimo tustay nakir ahaan ayay u eg tahay nakiray shabihi jumlada dabadhacdaa inaad nactiyaysaa kuu bannaan oo macnaha nakir ahaanta aad eegto inaad xaalaysana waa kuu bannaantahay jumladana waxa lamid ee shibhuljumla daraf iyo jaar iyo majhuul ayaa lamide waka wanacatu waxay ku nactiyeeyeen bijumlatin jumla munakaran ismi la nakireeyey fa uciyat jumladii waa la siiyey maa wixii uciyat la siiyey humaaga khabaran xawl khabri yacni jumladu marka ay nacti noqoto markii ay khabar ahayd wixii la siini jiray ayaa la siinaya oo markay khabar ahayd maxaa la siini jiray raabidaa la siin jiray wa mufradan yaأtii wayaأti jumla xaawiyatan macna aladii siiqat la waakiilaha waxayse kaga bedelan tahay jumladu marka ay khabar dhacdo rawaabita rabtinaya way badnaayeen ilaa afar musanifkaaba sheegay xaala haddii ay dhacdo damiir waxaan ahayn ma rabdinayo xaala haddii ay dhacdo damiir keli ayaa rabdinaya haddaba wixii la siin jiray jumlada khabar marka ay dhacdo ayaa la siinayaa nacti marka ay dhacdo mulaqu raabit buu ujeedaa laakiin khusuusu raabit kuma jeedo oo wax alla wixii lagu rabdin jiray jumladii khabarka ayaa lagu rabdini taa u fahmi jumlada nacti marka ay noqoto waxaa rabdinayaa damiir oo keliya fauciyat waa la siiyey jumladii nactiga noqotay maa wixii uciyat jumlada la siiyey khabaran xaal ay khabar tahay maa uciyatu khabaran wamnac manciyo diid hunaa halkan baabunacti weeye khabarka way dhici jirtay jumlada dalabiyada ah ibnulambaari iyo rag baa diidanaa laakiin raajixu way dhici jirtay wamnac diid hunaa halkani iqaaca daati alabi alab mid u saaxiib ee dhicitaankeeda diid wain atad haddii ay timaadana faadmir tusib xaqa asiibi haddaad sida yeesho tusib waa iska tabaawulbayd ina maalik uma badna tabaawulbayd iyo ducaa iyo inuu sameeyo wanacatuu bimasdarin kaiiran faltazamu lifraada waاtadkiira wanacatuu waxay ku nactiyeeyeen bimasdarin kaiiran in fara badan faltazamuu waxay laazimeen alifraada mufradnimo iyo watadkiira mudakarnimay u laazimeen yacni wuxuu leeyahay masder ayaa nac horta masder mushtaq maaha waa mushtaqun minhu xadadka oo keli ayuu tusaaya saaxibulxadad ma tusiyo oo masder marka la tacriifinaya waxaa lagu tacriifiyaa ismu اlxadad asaadir min alfaacil xadadka faacilka uu sameeye magaca uu leeyaha masder la yidhaahdaa mar hadduusan saaxibulxadad tusinayni nacti ma noqon karayo qiyaas ahaan uma noqdo laakiin samaac ahaan ayuu u noqdaa si badan ayuuna u dhacaa nacti dhicitaankan uu dhacayo haba badnaadee qiyaas ma aha oo wuxuu la mid yahay masderka xaaluu noqon jiray si badanuuna xaalo u noqon jiri weliba nacti inuu noqdo xaalo inuu noqdaa ka badan maca daalika qiyaas ma ahane samaac buu ahaa masdarka nactiga noqonayana sidoo kale waa samaac qiyaas ma aha marka uu nacti masdarka nacti noqdaana afar arrimood ayaa loo laazimiya laba musanifkaa sheegay labadaasi waxa weeyaan mufradnimo iyo mudakarnimaa loo laazimi aaniya waxaa loo laazimi mufradnimo iyo loo laazimi tankiirna waa loo laazimi lama tasniyeen karo lama jamcin karo aalian miimi waa inuusan ahayn masderka masdar mimi ah, weliga nacti ma noqdo ee masdarku mimi waa inuusan ahayn arrimaha ayaa loo laazima waka wanacatu waxay ku nactiyeeyeen bimasdarin masder ayay ku nactiyeeyeen kaiiran nactan nactiyeen kaiiran fara badan faltazamuu waxay laazimeen alifraada mufradnimoay u laazimeen iyo watarkiina mudakarnima wanactu hayri waaxidin ida اkhtalaf facaaifa fariqhu laa ida اtalaf wanactu hayri waaxidin mufrad heyrkii nactigii ida اhtalafa marka uu iskhilaafo fafariqhu kala gee caaطifan xaala tahay mid isku cadfaya laa ida talafa hadduu isu dulmo ha kala geyna halkanna wuxuu ka hadlayaa laba ismi ayaa isku taniyaysan ama asbaab badan ayaa isku jamcisan inaada actiyaysaa dabacde labadaa ismigee isku taniyaysan ayaad rabtaa inaadan actiyayso ama asbaabda inta la isku daray jamaca ayaad rabtaa inaadan nactiyayso nactigaa inuu iskhilaafo iyo inuu iswaafaqo u kala qaado hadduu iswaafaqo inaad isku dartaa laazima hadduu iskhilaafana inaad kala qaaddo isku cadaftaa waajiba walow wa waxaan ahayn uma cadfi karti miaal waxaad tidhi akramtu zaydayni azaydayni inaad rabtaa inaad nactiyayso waayahay labada nactiye ay kala leeyihiin hadday iswaafaqsan yihiin laba awiil waayo labada zayd aawiilayni isku taniye inaad kala qaadda lama ogolo akramtu zaydayni aawiili aawiila waawiila inaad tidhaahdo laa yajuus wax badan wax bannaan maaha sideedaba waxaa jira hadal ikhtisaar uu ka suuroobi karo in la gaabiyo tadwiil inaad ku samaysaa laa yajuuz ilaa tadwiilka faa'iide gaar ahaaneed inuu wato mooyo oo tadwiilka sidiisaba fawaa'id khaas ahaaneeduu marmar faa'iideeya hadduu tadwiilka keenayo faa'iide waa la ogolyahay laakiin tadwiil bilaa faa'iida wax la ogol yahay ma aha waa yahay walxashmu marduudun calaa tafsiih bilaa tafsiir walxashmu marduudun bilaa tafsiih wawasnat lihlaali wtadwiili walxashwu mardudun bilaa tafsiili juhalumagnuunka ay yidhahdaan wawasnat likhlaali hadalka in ikhtisaar lagu sameeyo la gaabiyo isla markaana macnihii uu dhinmo macnihiiba la fahmi waayo wa tadwiili inaad dheerayso dabada ka marto walxashwi hadal jumlooyin muctarida inaad dhexda u geliso ayagoon faa'iide keenaynin wasnat lihlaali ceeb bay keeneen wey maa wasma waa ceeb wasnat lihlaali wtadwiili walxashwi mardudun bilaa tafsiili tafsiil la'aan ayaa la celinaya wax la ogol yahay maaha akramtu zaydayni awiila wawiila tadwiil bilaa faaiida wey mar hadduu bilaa tadwiil bilaa faaiida yahay marduud bilaa tafsiil wey lama ogola inaad isku dartaa laazima ah. labada nacti hadday iskhilaafsan yihiin awiil walqasiir waaye he maxaa isku darayba isku dhan uma socdaane inaad isku cadaftood waa ugu cadaftaa waajiba oo aad ah. tiraado akramtu zaydayni awiila walqasiira intaasuu ka hadlaya wa nactu hayri waaxidin isla markaana waa la isku daray labada ismiye garo haddii aan la isku darine mid walba goonidii uu u socdo waxaa bannaanaani mancuud walba nactigiisa inaad daba dhigtaa bannaanaani oo aad kala qaaddo ee marka la isku dara weeye marka laga hadlayo wa nactu hayri waaxidin mufrad heyrkii nactigii ida ikhtalafa haddii uu iskhilaafo fafariq kala geehu nactigaasi caaifan xaalaad tahay mid cadfaya laa ida ktalafa hadduu isu dulmuha kala geyni wanacta macmuulay waxiiday macnan wacamalin atbic bihayri istinan waatbic raaci nacta macmuulay caamilayni laba caamil laba macmuuloy kala leeyihiin nactigooda itbaaci labada caamiloo waxiideey macnan wa camalin macnaha iyo camalka ka keliyoobi biqayr istinaa'in soo reebid la'aan halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka markii hore wuxuu ka hadleeyey laba ismiyoo la isku daray hal caamila ku wada camalfalayay labadaa ismi nactigooda hadduu iswaafaqo in laisku daraa waajiba hadduusan iswaafaqinna in la kala qaado arrinkaasu ka hadlay hadda wuxuu ka hadlayaa laba laba ismiyoo mancuuta ah, ama asmaa fara badan oo mancuut noqonayo nacti loo samayn rabo yaa asmaadani mid walba caamil gooniyaaba ku camalfalaya isku caamilba maaha mid walba caamil gooniyaa ku camalfalay oo miaal jaaa zaydun ataa bakrun bakr iyo zayd aad rabtaa inaad nactiyayso nactigiina waa iswaafaqsan yahay oo kariim weeye labadaba inaad isku dartaa alkariimayni aad tidhahda ma bannaan alkariimaani inaad tidhahdaa ma bannaan tahay waxaad fiirini labada caamil ee ku kala camalfalayo labada nacti labada caamil ee labada mancuud ku kala camalfalayo hadday macnaha iska waafaqaan oo ataa iyo jaao kale ay yihiin camalfalkana iska waafaqaan oo marfuucnimay ugu camalfaleen way wada rafciyeen ama way wada nasbiyeen ama way wada jareen nuxuudda waa la isku dari karaya in la isku daraa bannaan waayahay bishari macrifanimo iyo nakiranimo waa inaya isku khilaafin haddiise labada caamil ay iskhilaafaan xagga camalfalkay isku khilaafeen ama xagga macnahay isku khilaafeen in la kala qaadaa waajiba in laisku daraa ma bannaana miaal aan ku siiyo ataa zaydun wa jaaa bakrun ati ataa zayd faacilnimuu u rafciyey bakrunna jaaa faacilnimay u rafcisay camalkii waa iswaafaqsan yahay macnahana wuu iswaafaqsan yahay oo ataa iyo jaaa waa isku macna nactigooda isku daro waxaa tidhaha ataa zaydun wa jaaa bakrun alcaaqilaani iskuda waa bannaan tahay waxaa kaloo banaan mancuud walba nactigi inaad daba dhigtana waa bannaan tahay waayahay haddiise labada caamil camalkay isku khilaafaan macnuhu haba ka midoobaan haddii ay doonaan ama macnihii bay isku khilaafeen camalka ha ka midoobaan haddii ay doonaane labada nacti in la kala qaadaa laazima sida jaaa zaydun wadahaba bakrun aad tihi jaaa zaydun dahaba bakrun zayd jaa faacil buu u yahay bakarna dahaba faacil ayuu u yahay xaggii camalka waa iswaafaqeen laakiin macnaha isku khilaafeenoo jaa waa imaatin dahabana waa tegitaan in laisku darama banaana in la kala qaadaa waajiba oo la yidhaahdo jaaa zaydun alcaaqilu wadahaba bakrun alcaaqil waxaa kaloo bannaan inta la isku daro in la qacisto la goostona waa bannaantahay oo jaaa zaydun wadahaba bakrun alcaaqilayni nasba u goos acni alcaaqilayni itbaac ayaa laguu ogoleen waxaa la mid ee ah macrifanimo iyo nakiranimo haddii ay isku khilaafaan oo labada mancuud mid baa macrifay midna nakira naa in la itbaaciya ma banaano inta la isku daro arrimahaasu ka hadalaya wanacte mafcuul muqadame weeyaan ee ayaa mafcuul u qaadani wa atbic raaci nacta macmuulay macmuulay iyo waxiiday dhexdooda mudaaf amudaaf ilayhi ayaa ka xadfan wuxuuna noqon lahaa atbic raaci nacta macmuulay caamilayni laba caamil labadooda macmuul itbaaci labada caamiloo waxiideey macnan xagga macnaha iyo wa camalin xagga camalka ka keliyoobay bikayri istinaa'in soo reebid la'aanna raaci wain nucuutun kaurad waqatalad wallahu aclam sal allah wslam hadalkan ugu bata inaan dhameeya